bimacnaa mashaqo iyo dhib baa asal u ah maadaama mashaqo iyo dhib ay asal u tahay shareecadu fududayn bay marka keentay faraa'idda iyo waajibaadka qaarkood in musaafirka laga fududeeyo oo ay ka mid tahay salaadu salaadda marka laba dhinacba fudayd baa laga geliyey ruuxa musaafirka ah xagga salaadihii afar afarta ahaa tiradii in laga yareeyo uu tukan lahaa oo beddelkii afar uu tukan lahaa labalaba ragcadood looga dhigo dhankaa waa laga geliyey dhanka wati wakhtigana waa laga geliyo beddelkii uu salaad walba wakhtigeeda tukan lahaa inuu labalaba isugu geeyo oo duurkiiyo casarkan isu geeyo isla tukado ee maqhribkiiyo cishahana isla tukado marka waxay ka mid tahay taysiirka iyo fududaynta shareecaday ka mid tahay leanna qawaaciddeeda asaasiga waxaa ka mida almashaqatu tajribu taysiir marba hadday mashaqa timaado waxay keentaa fududayn inay shareecadu fududayso marka arrimahaasuu kaga hadlayaa wuxuu hormariyey salaada gaabinteeda meeshan marka waxaa laga doodi rabaa oo uu ku keenay ruuxa musaafirka ah ma gaabin keliya u bannaan inuu salaada afarta ah salaadaha afar afarafartaa ah laba keliya umbuu tukan karaa duurka labo kama siyaadin karo casarka labo kama siyaadin karo cishaha labo kama siyaadin karo maqhribka iyo salaad subax iyaga lama gaabiyo mise gaabintu waa ikhtiyaar oo waa sida fadliga badan ee hadduu rabo wuu dhammaystiri karaa sheekhu wuxuu jasmiyey ikhtiyaaru lqasri gaabintu waa ikhtiyaar ikhtiyaarku waxa wey waa sida fadliga badan laakiin dhammaystirkuna waa bannaanya oo haddaad afar afarteedii aad ku tukatana way bannaan tahay sidaasuu sheekhu doortay waana saan u tegi doonna waa madhab aljumhuur ayib waa madhab waxaan dhihi laha imaam axmed caley raxmat ullah imaam axmed madhabkiisa iyo hayrkii marka ikhtiyaaru lqasri gaabinta doorashadeeda iyo wa jawaazi litmaami dhammaystirka bannaanidiisa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu idhi saxibtu waxaan la saaxiibay annabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigaan la saaxiibay oo raacay wey wa kaana wuxuu ahaa laa yasiidu midaan siyaadinin fi safari safarka dhexdiisa nabigaan la saaxib waan la noolaa wey wa kaana wuxuu nabigu sal lay wslam laa yasiidu mid aan siyaadinin fi safari safarka dhexdiisa calaa rakcatayni laba ragcadood mu uusan ka siyaadin jirin wa aba bakrinna waan la saaxiibay wa cumara cumarna waan la saaxiibay wa cumaana cumaanna waan la saaxiibay kadalika sidaasoo kale iska soo gaabiyey laakiin wuxuu ahaa nebigan yaan la saaxiibay buu intuu socotada ahaa kamuuna siyaadinin laba ragcadood inuu tukanayo xataa qabadahu llah ilaa ilaahay ka oofsaday abuubakar baan haddana la saaxiibay buu yidhi markuu safarta yahay inuu laba ragcadood tukanayo kamuusan zuulin ilaa ilaahay ka oofsaday cumar baan haddana la saaxiibay buu sidoo kale cumaan baan la saaxiibay sidoo kale ayb riwaayadan waxaa ka muuqata saddexdaa khaliifba noloshooda in ay safar markay yihiin salaada aynan dhammaystiri jirin ooay gaabin jireen labada hore oo abubakar iyo cumar ah waa saa uu riwaayada ugu taalloo lama hayo iyagoo gaabiyay si aan nebigaba loo haynin isagoo socota oo salaadda waxaan dhihi lahaa lama hayo iyagoo dhammaystiray saasaan ka wadaa iyagoo dhammaystiray lama hayo abubakar iyo cumar oo musaafir ah sida nebigaba sal lay slam aan loo haynin isagoo musaafira oo salaadda dhammaystiray ama cumaan isaga sida saxiixa waxa weeye riwaayada muslim ay tilmaamaysa ibni cumar laftiisa laga warinayo wuxuu yidhi wa maca cumaana sadran min khilaafatihi uma atama buu yidhi isagu khilaafadiisa iyo madaxnimadiisa qaybteedii hore sidaasuu ku wadoo labalabadaa ragcadood buu tukan jiray markuu musaafirka laakiin markaa kadib muddo markuu joogay ayuu bilaabay salaaddii inuu dhammaystiro oo isagoo musaafira uu afar afar tukado marka cumaan mar danbuu bilaabay laakiin khilaafadiisa qaybteedii hore raggii horuu markaasi ay isku jid ahayn ayb arrintaa iyadaa marka waxay tilmaamaysaa inay e, salaada e, musaafirku iyo ruuxa socotada salaadiisu inay labalaba ragcadood uun tahay bal nabiga keligii maaha sal ly waslam xataa khulafadiisu inay saadaa samayn jireen saasuu tilmaamaya cumaan ibnu cafaan radi allahu tacaala canhu ardaa markuu sameeyey arinta iyadoo aarafarta uu bilaabay minuu joogay xaj buu ku jiray minuuna joogay meeshii labalabada ahayd buu afarafar tukaday dadka tujiyey cabdulahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu ayaa marka arintii goobjoog ahaa markuu ka war helayna arrintaa wuu inkiray wuxuu yidhi nabigaan la saaxiibay oon raacay labalaba unbuu tukan jiray abubakar baan raacay labalabuu tukan jiray cumar baan raaco la saaxiibay labalaba unbuu tukan jiray cismaan afarta xagee ka keenay buu leeyahy waa inkirsan markaasaa kelimadiisii mashhuurkahayd wuxuu yidhi falayta xadii min arbaci rakacaatin rakcataani mutaqabbalataani shallaytadaydee laba ragcadoodoo nebiga aan ka soo gaadhooo leega aqbalo ayaan ka doorbidi lahaa buu yidhi afar ragcadood oo cumaan aan la tukanay leanna labadaasaa nebiga ku ogayn mana sal sl markuu musaafirka marka ibnu mascuud raggii inkiray buu ahaa cumaan ibn cafaan radi allahu tacaala canhu markuu arrintaas sameeyey laakiin haddana wuu la tukaday muusan ka goosan markii la yidhi waadna inkiraysaa waadna la tukanaysaana wuxuu yidhi alkhilaafu shar alkhilaafu shar khilaafku waa shar buu yidhi haddii maanta khilaafkayani aan masaladaa ku khilaafoon ka goosta imaamkii muslimiinta irid waxay furi buu shar ah muslimiinta inay kala jabaan oo balaayo dhacdo marka saas wey wacan yacla bni umayata qaala wuxuu qultu waxaan idhi licumar bni khaaab waxaan ku idhi yani aarka cabdulahi bni sacuud xadiiska cabdullahi bni sacuud isagana buhari muslim baa soo wacyaana bni umayata radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi licumar bni alkhataab waxaan ku idhi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu aayadda iyada ah ayuu tafsiirkeeda weydiinaya falaysa ma ahaanin buu alli leeyahay calaykum korkiinna junaaxun wax dembi ah an taqsuruu min an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaada xaggeeda inaad gaabisaan ama salaadda qaarkeeda inaad gaabisaan in khiftum haddaad ka baqdaan an yaftinakum inay idin fitneeyaan alladiina kuwii kafaruu gaaloobay aayadda qur-aanka alla wuxuu leeyahay salaadihii inaad gaabisaan dembi idinka soo gaadhi maayo waa goorma waa markaad gaalada ka baqaysaan inay idin fitneeyaan oo cabsi ay jirto waay ayb aayaddu marka gaabinta salaada waxay shardi uga dhigtay inay cabsi jirto soma wuxuu leeyahay marka yacla faqad amina annaasu cumarow aayaddu waxay shardi ka dhigaysaa salaadda waxaad gaabin kartaan markaad cabsanaysoonoo gaalo ka baqaysaan waqad amina annaasu dadkiina hadda aammaan bay heleenoo yacni waxa weye cabsi ma jirto yacni waa xilli dambeoo muslimiintu gaaladii ka adkaadeen oo dhulkii qabsadeen oo gaaladii la fogeeyey oo yacni suquurtu ay fogaatee waa marka ammaan baa hadda la haystaa salaadiina waa la gaabinayaa qur-aankuna wuxuu ku xidhay cabsi inay jirto cabsina hadda ma jirto marka see wax u jiraan waay ayb fa qaala markaasaa cumar wuxuu yidhi cajibtu waxaan la yaabay mima cajibta minhu waxaad la yaabtay xaggiisa taa aad la yaabtay lafteedaan aniga laftaydu la yaabay alla wuxuu leeyahay in khiftum haddaad baqaysaan haddana dadkii iyagoon baqaynin baa salaaddii la gaabinaya saasaan aniga laftaydu ula yaabay buui fasa'altu markaasaan weydiiyey buui rasuul allahi sal lay dalika arrinkaas markaan yaabkaasi igu dhashay baa rasuulka weydiiyey buui sal lay waslam fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sadaqatun waa sadaqo oo tasadaqa allaahu alla sadaqaystay biha iyada calaykum korkiinna ku sadaqaystay ee faqbaluu aqbala sadaqatahu ilaahay sadaqadiisa guddooma oo aqbala rawaahu ljamacatu baa warisay ila albukhaariya bukhaari mooye bimacnaa aayaddu markii hore cabsi bay ku xidhay laakiin idinkoo aamin ah oo ammaan haystoon cabsanaynin haddana inaad salaadihii gaabin kartaan safarna aatiin wey macnaha safar aan cabsiyi jirin inaad gaabin karaysaan waa sadaqa alle waa siyaade iyo hadiyad ilaahay idiin siiyey wey marka aqbala saasuu nabigu uri sal lla lay waslam hore ee cabdilaahi bni cumar waxaa deliishaday culimmada qabta salaada musaafirku laba ragcadood kamaba badnaba laba ragcadood ka badanna maba tukan karo allahuma maqhribka mooye maqhribku isagu waa witru nahaar oo saddexdaa ragcadood lagama yareeyo laakiin waxaan maqhribka ahayn hadduu laba ragcadood ka badiyo salaaddii nebiga muusan tukanin shareecadii waa khilaaf labadaa ragcadood baa waajib ah culimmada qabtaaqaba yaa daliishanaysa xadiidka ibni cumar ee hore waana madhabka waxaa ku tegey oo maray cumar ibn اlkhataab ali bn abi aalib cabdillahi bni cumar cabdillahi bni cabbaas qataada xasan اlbasri iyo xanafiyada alimaamu nawowi wuxuu u tiiriyey waxaa qaba madhabkaas in badanoo ahlulcilmiga ka mida khaaabina wuxuu u tiiriyey culimada salafka iyo fuqahaa'ul amsaar badankood buu u tiiriyey inay qabaan labada ragcadood ama gaabintu inay waajib tahay waxaana rajaxay alimaamu shawkaani xaggaysay u deliishanayaan waxay u deliishanayaan dhammaystir wax la yidhaahdo musaafir maba lahaba maxaa yile nebigu noloshiisii ma dhammaystirin sal lay waslam abuubakarna ma dhammaystirin eh, muxuu ahaayey eh, eh, cumarna ma dhammaystirin cismaanna ma dhammaystirin mar danbuu dhammaystirayo iyadiina waa lagu qabsaday marka haddii aan la haynin salaadda seed ku dhammaystiraysaa waajib in la raaco sunnadaa nebiga sal ly slam iyo saxaabadiisa oo la gaabiyo baa laazim ah qolyahaasaa madhabka qaba xadiiskaa horay deliishanayaan xadiidkan dambe waxaa deliishanaya qolyaha qaba ma ahee gaabintuna way bannaan tahay dhammaystirkuna waa bannaan yahay oo gaabintuna waa ruqso dhammaystirkuna waa casiimo ayb sidaana waa madhabka fuqahada afarta jumhuurtooda waa waxaa qaba malik shaafici axmed imaamu nawowina akar ulculamaa buu u tiirinaya madhabka isaga xadiidkan dambe yacla bnu umayay deliishanayaan marka say u deliishadeen waxay u deliishanayaan falaysa calaykum junaaxun gaabinta waxaa laga dhigay wax dembiya idinma saarna taana waxaa la yidhahdaa baydhan rukhsa la dhahaa waxaa loo isticmaalaa laa junaaxa calayka waxaa loo isticmaalaa wixii rukhsa oo fududayn sharci ah xugum horaa kalaa jira oo yara aday ku yara jiro kii la yara fududeeyo ku kalaa la garab dhigoo ka fudud ruqsada taasaa la dhahaa marka marka gaabintu waa ruqso in la dhammaystirana waa casiimo aayaddana macnahaasaan ka fahnay bay dheh casiimaduna in la qaatana way ka fadli badan tahay ruqsada qaadashadeed meeshaasay marayaan laakiin dood badan baa laga qabaayo aayaddu waxay ka hadlaysa waxay leeyihiin ibnuqayim iyo kayrkii ma aha qasruulcadad ee waa qasru sifa marna salaada sifadeedaa la gaabiya oo salaada khawfka musaafir haddana baqaya tiradii ragcadahana wuu gaabin salaada sifadeediina wuu gaabin kaasay aayaddu ka hadlaysa amaa salaada musaafirka aan cabsanaynin salaadiisu ee hadda baabku ku saabsan yahay cadadka iyo tiradaa la gaabinayaa laakiin sifadii loo tukanayay lama gaabinayo arkaantii iyo shuruuii waxba lama gaabinayo marka aayaddu baab kaley ka hadlaysaabay ku doodayaan adiga wax weeyaan masaladaa iyada ah ee jumhuurtaasi ay mareen xadiidka istidlaalkiisu ma xoog badna ay deliishanayaan wacan caaishaa radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi kharajtu waan baxay maca nabiy nebiga la jirankiisa sal lay waslam ayaan baxay fii cumratin cumro dhexdeed fii ramadaana ramadaan dhexdii ayb fa afdara markaasuu nebigu afuray wa sumtu waan soomay wa qasara wuu gaabiyey salaaddii wa atmamtu anna waan dhammaystiray fa qultu markaasaa waxaan idhi bimacnaa ramadaan bay ahayd cumrana waa u socdeen sal aley wasalam markaas waxay leedahay nebigu wuu iska afuray anigiiso waan soomanaa nebigu salaadaha wuu gaabsanayey aniguna waan dhammaystirayey faqultu markaasaa waxaa dhiibay tidhi biabii wa ummii aabbahay iyo hooyaday baan kugu furan eh ah, yani waa luqadda carabiga luqadda carabiga loo isticmaalaa ruuxa aad inuu qaali ku yahay agtaada ayaa waxaad leedahay wax agtayda yaalla aabbahay hooyaday baa ugu qaalisan ayagaan ku dhaafsan way marka biabii wa ummii aabbahay iyo hooyada mid lagu furtaa tahay afdarta waad afurtay wa sumtu anna waan soomay wa qasarta waad gaabisay wa atmamtu anna waan dhammaystiray fa qaala markaasaa wuxuu yidhi bay tidhi axsanta wanaag baad samaysay yaa caa'ishatu caaisha ah, wax maada hadlaynine waad hagaajisay rawaaxa wariya xadiidkaasi addaara quطniyu baa wariyay wa qaala wuxuu yidhi haada kani isnaadun way xasanun oo xasan ah ayib kadalika waxaa soo saaray bayhaqi wuxuuna yidhi isnaaduhu saxiix sanadkiisu waa saxiix waxaa kaloo taxsiiniyey xadiidkaas alimaamu اnasaa'i laakiin alimaamu daara quطni oo xadiidka wariyey isnaaduhu xasan wuxuu ku yidhi sunanka kitaabkiisa cilalkana wuxuu ku yidhi almursalu ashbah xadiidkani waxaa xoog badan inuu mursal yahay mursalkuna waa nooc daciifka ka mida xadiidkuma sugna alimaam ibnu cabdilhaadi wuxuu leeyahay matnigani waa munkar inkaarkuna wuxuu kaga jiraa siday culimmo badan tilmaamayaan xadiidkani dacfigiisa waxyaabaha ku tusaya waxaa ka mid ah nebiga sal alla aley wasalam weligii ramadaan ma cumraysanin caaishana maxay tidhi kharajtu maca annabiyi fii cumratin fii ramadaan bayt tihi matnigaasi waa munkar bay leeyihi sababtu waxa weeye nebigu sal ley wasalam afar cumruu cumraystay intuu madiine yimid afartubana waxaa la leeyahay dilqacday ahaayeen afartuba dilqacday ahaayeen maxdu mid waxay ahayd cumradiisii xudaybiya oo dilqacday ahayd midda labaadna waa cumradiisii markuu sanadkii labaad heshiiskii miduu ku tegay bay ahayd oo iyadana dilqacday ahayd midda laba saddexaadna waxa weye markuu maka furtay waa kii ku duulay nimankii la dhihi jiray hawaasin iyo haqiif iyo waa kii ku duulay bishii shawaal bay ahayd markuu soo noqonayo jicraanu marka jicraana ayuu ka soo xarmaday iyadana dilqacday ahayd saddex soo maha cumradiisa afraadi waa cumradii ku jirtay xajkiisa ilanqiraan buu ahaay midii xajkiisa ku dhex jirtay wey taana iyadana dulqacdu u baxay oo madiine ka baxay lama hayay leeyihiin xadiidka macnaha tilmaamaya afar cumro oo noocaasa waa xadiiu anas fi saxiixayn waay sidaas daraaddeed cumro ramadaan a nebiga laguma hayo matnigu marka waa matn munkar ah wax jira ma aha bay leeyihin ayib ibnu cabdilhaadi waa munkar shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi isagu wuxuu leeyahay xadiidkani caaisha waaba lagu been abuurtayba haadaa kadib calaa caaisha caaisha waaba lagu been abuurtayba wax jira maaha maxaa yeele waxaan karin buu leeyahy uusan aqbalaynin in ay nebigii iyadoo la socota nebigii iyo saxaabadiisiina ay gaabinahayaan ah, xujada ay ha ay gaabinayaan iyaduna ay dhammaystirayso oy nebigii iyo saxaabadiiba khilaafto waxaan suuroobi karin bay buu leeyahy macnaha alimaam ibnu mulaqin sidoo kale wuxuu leeyahay matniga xadiidkani nakaara ku jirta waana in cumro ay ramadaan ay ahayd inay mxuu ahay ramadaan nebigu cumraystay oy caaisha raacday nakaaradaasa ku jira ibnu xasmi wuxuu leeyahay xadiidkani sidoo kale khayr ma leh waana xadii daciifa buu leeyahy admuhum culimmada xadiidku waxay yani jumhuurtoodu ay qabaan xadiidkan caaisha ma sugna waa xadii daciif ayb wacan caaishata radi allahu tacala canha ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabigu kaana wuxuu a yaqsuru mid gaabiya fi safari safarka dhexdiisa wayutimu dhammaystira yaqsuru wuu gaabin jiray fi safari maratan wa axyaanan wayutimu wuu dhammaystiri jiray axyaanan marna wuu dhammaystiri jiray wayufdiru wuu afuri jiray wayasuumu marna waa soomi jiray rawahu daara qutni baa alxaafid ibn xajar caleh raxmatullah fii buluuqi lmaraam wuxuu leeyahay ruwaatuhu iqaat xadiidka ruwaadda warinaysa waa iqaat laakiin waa macluul xadiidka waa cilladaysan yahay sida maxfuudkaee la xifdiyeyna waxa weeye xadiidkani waa min xadiidi caaisha min ficliha caaisha samaysay oo iyaduu mawquuf ku yahay laakiin nebiga ma gaadhsiisanoo marfuuc ma ah ayib bayhaqi baa soo saaray isagoo hadalka caaisha ah biisnaadin saxiix laakiin inay nebiga ka warisoo nebigu samayn jiray taasi ma sugna waa daciif saas way macnaha inuu sidaa yahayoo caaisha hadalkeedii yahay ee uusan nebiga gaadhsiisnayn ayay muxadisiintu rajaxayaan sida alxaafid ibn cabdilhaadi ibn alqayim sheikhuislaam ibnu taymiya oo isagu dhahayaba waaba kadib waa been caaisha lagu been abuurtay sheikh albani ibni xajar fi talkhiis wuxuu soo aroorinayaa wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa inkiray axmed inuu saxiix noqdona waa fogtahay buu leeyahy waa fogtahay saxiix ma noqon kara macnaha ayib caaisha marka iyada ayaa samayn jirtay laakiin goormay samayn jirtay markuu nabigu dhintay kadib taasaa sugan markuu nabigu dhintay kadib baa markay socotada tahay oo safar tahay salaada way way dhammaystiri jirtay waxaan sax ahayn nebiga iyadoo la socota inay dhammaystiri jirtay sax maaha oo intuu noola ah. waxaan sax ahayn inay nabiga ka warisay inuu samayn jiray dhammaystirka markuu safarta iyaduna sax maaha laakiin waxaa saxa inay iyadu nabiga geeridiisa kadib ila wakhti bay ka dambaysay nebiga sal lay waslam inay dhammaystiri jirtay baa sugan sida cumaan oo kale caaisha taasaa ka sugan bisanadin saxiix weliba markii la weydiiyey oo la yidhi maxaad sidaa u samaynaysaa u dhammaystiraysaa xadii maynan keenina waxay tidhi innahu laa yashuqu calaya ima dhibayo dhammaystirku ima dhibayay tidhi macnaheedu waxa weeyaan nebigaa samayn jiray iyo daliil meeshay u keeni lahayd keliya waxay tidhi kuma dhibaatoonayo inaan dhammaystiro curwana wuxuu leeyahay oo wiilkay u ahayd habaryarta ahayd wuxuu leeyahay taawalat kamaa ta'awala cumaan cumaan siduu u ta'awushaday oo dhammaystirkiisa uu muxuu ahaayey uu yacnii u sameeyey iyadana sidoo kale u samaysay oo waxay u qaadatay ama ay fahantay gaabintu in ay tahay markii mashaqo iyo dhibaata jirto laakiin ruux markuu ayna dhibaato ku haynin inuu dhammaystiran karayo saasay u fahanto sidaasay ta'wiilkaasay martay cumaanna ta'wiil buu maray ee daliil ay haysteen oo nebiga ka sugani ma jirin masaladu sidaa iyadaa wey marka ayib warka murtidiisu waxa weeye nebiga kama sugna sal lay slam laakiin saxaabada qaarkood buu ka sugan yahay caaisha khaasatan ra'yigeeda ah dhammaystirka ah ee ka sugan iyadu inay dhammaystiri jirtay ah wuxuu khilaafsan yahay riwaayadeeda xadiiska ay nabiga ka warisay sal lay slam oo maxay ka warisay waxay ka warisay nebiga sal lay slam buhariy muslim baa soo saaray furidat isalaatu rakcatayni fa uqirat salaatu safari wa utima salaatu alxadar salaadda markii ugu horraysay la waajibinayaba waxaa lagu waajibiyey labalaba ragcadoodba shanta salaadoodba markii ilaahay inugu waajibinaya u horraysay labalaba ragcadood bayba ahaayeen sidaasayba kusoo degeenba kadib ruuxa musaafirkaa salaadiisa sidii baa loo daayay labalabada ahaa dabcan maqrib kuma jiro labalabadii baa musaafirka loo daayey laakiin ruuxa aan musaafirkahayna muqiimka ah baa lagu siyaadiye labalabo asalku muxuu ahaa marka labalabo musaafirkana salaadiisu labadii unbay taagan tahay siyaadaba male ayib sidaa markay nebiga ka warinayso ficilkeeduna khilaafo iyo ijtihaadkeedu khilaafo waa masalada la yidhaahdo fuqahadu ay yidhahdaan usuuliyiintu raawiga haddii riwaayadiisiiyo ra'yigiisu iskhilaafo falcibratu biriwaayatihi laa bira'yihi saas man haddii ijtihaadkiisa iyo ra'yigiisa iyo riwaayada uu wariyey ay iskhilaafaan waxaa la qaadanayaa riwaayada uu wariyey ee ra'yigiisa la raaci maayo xanafiyada mooye jumhuurta fuqahadu saasay qabaan marka caaisha ijtihaad weeye laakiin waxay khilaafsan tahay daahirka nusuusta ayay khilaafsan tahay sida cumaan wey cumaan laftiisu wuu ta'awul buu sameeyey laakiin ta'awulkiisa yani eh, waa u tegi doonnaa insha allahu tacaala muxuu u sameeyay dhammaystirka isagoo nabiga laga haynin sal lay waslam waa u tegi doonnaa labadaa xadiiee caaisha marka ee labaduba daciif yihiin oyna nabiga ka sugnayn labadoodaba waxaa daliishanaya jumhuurta maalik iyo shaafici iyo axmed yaa oo qaba in la dhammaystiri karo gaabintuna bannaanta adoo musaafiroo socotaa inaad tukan karto afar afar haddaad gaabisana aad heli karto maxaad u deliishadeen caaisho axaadiisteeda dee waa daciif marka murtidiis wax way ma sugna xadiisaan sugnayna masale laguma dhiso wacan cumar radi allahu tacaala canhu annahu isagu qaala wuxuu yidhi safari ruuxa safarka salaadiisu rakcataani waa laba ragcadood wa salaatu ladxaa udxiyada salaadeeda ama duxada barqinka salaadiisuna ragcataani iyaduna waa laba ragcadood wa salaatu lfitri afurka ramadaan laga afuro salaadiisuna ragcataani waa laba ragcadood ciidulfitriga waa salaada ciidda ramadaan ka dambaysa iyadana waa laba ragcadood wa salaatu ljumucati jumcada salaadeeduna rakcataani iyaduna waa laba ragcadood tamaamun waa dhammaystiran min hayri qasrin gaabin la'aan saasay mid walba ku dhammaystiran tahay wax gaabinana kuma jirto calaa lisaani muxamedin sal lay waslam nebi maxamed carabkiisa nebi maxamed carabkiisa korkiisa yacni sida nebi maxamed u sheegay baa sidaas sal lay waslam waxaa wariya xadiidka axmedu wanasa'iyu bnu maaja xadiidku waa saxiix waxaa saxiixiyey ibnu lqayim sheekh albani sheekh shucabkoodba xadiidkani waa sugan yahay macnaha waxaana hadda laga deliishanayaa salaatu safari rakcataani tamaamun min hayri qasrin cala lisaani moxamed sal lay slam ruuxa socotadaa salaadiisu waa laba ragcadood labadaa ragcadoodna waa dhammaystiran yihiin meel laga soo gaabiyay ma jirto sidaana nebigaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh cumar saasuu leey ayib marka waxaa deliishanaya qolyaha qaba ruuxa socotada ah waxaa waajib ku ah inuu tukado laba ragcadood salaadiisu waa un laba ragcadood ka badanna hadduu tukado waa khaldan yahay uma bannaana inuu afar afar tukado qolyaha qaba ayaa deliishanaya waxay leeyihiin salaatu safari rakcataani labada kale xaggee uu ka keenay ilaan laba ragcadood unbaa la yidhi labada kale xaggeed kaga siyaadisay ma daliil way iska bannaan tahay say ku bannaantahay tahay masalada la taagan yahay waa say ku bannaanta salaad subax waa laba ragcadood haddaad tidhaahdo waan siyaadin waa khaldanta salaata musaafirku waa laba ragcadood haddaad tidhahdo waan siyaadinaya waad khaldantahay daliil baad u maanta salaadda intii nas ku lagu gaabiyo halkaasay marayaan wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuul alle ataanaa waa noo yimid walxaal naxnu annagu dullaalun aanu nahay kuwa lunsan facallamanaa wuuna baray fa kaana ahaa fii maa callamanaa wuxuuna baray waxaa ka mid ahaa ana allaha alle casa wajalla amaranaa inuuna amray an nusalliya inaan tukanno rakcatayni laba ragcadood fi safari safarka dhexdiisa rawaahu nasaa'iyu baa wariyey waa xadiid saxiixa wa ayb yacni waan lunsanayn nebi maxamed baa noo yimid sal ly wasalam markaasuu waxna baray wixii uuna barayna waxaa ka ahaa ruuxu markuu alleh inuuna amray markaad safartiina socoto tihiin laba ragcadood uun tukada amarkaasuu alle naga soo gaadhsiiyey yaaluna baray bay ka mid tahay adilada qoladaas iyuu ka mid yahay qoladan hadda sheegayna waa xadiidkii eh, aabbihii cumar ee ka horreeyey iyo isku meel bay ku dhacayaan iyo kani macnaha isku qolyihii baa deliishanaya qasriga waajib ka dhigaya wa can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sal alla rasuulku wuxuu yidhi ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay an tu'taa in lala yimaado rukhasuhu fududanyaalkiisa yacnii fududaynta uu sameeyey meelaha shareecadu ay fududaysay ee ilaahay ummadda u fududay fududayntiisa in la qaatou jeceli kamaa yakrahu sida uu u kahanoo kale an tu'taa in lala yimaado macsiyatu macsiyadiisa in lala yimaado sida uu u necab yahay in macsiyadiisa aad gasho buu u jecel yahay wixii uu kuu fududeeya inaad qaadato ayb rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wakadalika waxaa wariyey ibnu xibbaan ibnu khusayma iyo bayhaqi waana xadii saxiixa wey ayb xadii saxiixa wey waxaa kaloo deliishanaya xadiidkan sidoo kale qolyaha leh qasriga iyo gaabintu waa waajib lamana gudbi karo waxay u deliishanayaan kaba soo qaaday leeyihiin qoladan qabta afartu waa ruqso waxaan u jeedaa eh, eh, qasriga iyo labadu waa ruqso afartuna waa casiimo haddaaman ra'yigiinna raacnay leeyihi soo labadu ruqso maaha ilaahay wuxuu jecel yahay ruqsadiisa in la qaato labada ah haddaaban idinku raacnaba inay ruqso yihiin hadday fududaynta rabbi weeye fududaynta in la qaatuu alla jecel yahay sida uu u necab yahay in macsiyo la galo marka macsiyo in la galo soo xaaraan ma siday xaaraan u tahay dhanka kale ruqsadiisa inaad la timaadana waa waajib saasay isu ay muxuu ahay marka labada ragcadood baa ruqsa ruqsada marka qaado taasaa laasim kugu ah halkaasay marka marayaan oo qolyahaasaa deliishanaya macnaha warka murtidiisa isku soo uruuriye mas'aladu waa masale khilaafiye ah. laakiin daliilka xaggiisa marka la aado waxaa xoog badan ruuxa musaafirka ah laba ragcadood ka badan wax daliila looma hayo allahumma maqhribka mooye ra'yu saxaaba iyo ninka la yidhaahdo cumaan iyo caaisha iyo meesheeda way laakiin nebigana lagama hayo sal lay wasalam jumhuuru saxaabatihina lagama hayo waxaa laga hayaa inay gaabin jireen markay socoto yihiin saas man laba mid ama in la yidhahdo qasrigu waa waajib ama in la yidhahdo qasrigaa fadli badan qasrigaa fadli badan dhammaystirkuna waa bannaan yahay kaas dambana waa daciif oo waa ra'yi tabardana way macnaha daliilka marka la fiiriyo baabu raddi calaa man qaala wuxuu baab u yahay alraddi radin calaa man qaala cidda tidhi idaa kharaja hadduu baxo nahaaran maalinnimo lam yaqsur ma gaabinayo ila alleyli ilaa habeenka laga gaadho baabkan wuxuu ku radinayaa culimmada qaarkood oo yidhi haddaad maalinnimo gurigaaga ka baxdo maalintaasoo dhan kuuma bannaana inaad gaabiso habeenka marka la gaadho soo socda habeenkaa unbay gaabintu kaaga bilaabanaysaa qoliyo sidaa qabay ayuu radinayaa ficlan madhabkoodu waa madhab daciif can anasin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi sallaytu waan tukaday maca rasuulilahi sal lay slam rasuulka la jirankiisaan tukaday aduhra duhurkii bilmadiinati madiinaan ku tukaday arbacan afar ragcadood magaalada madiinaan afar kula tukaday nebiga sal lay slm duhurkii wa sallaytu waan tukaday macahu la jirankiisa alcasra salaaddii casar bidilxulayfaan ku tukaday rakcatayni laba ragcadood muttafaqun calayh ah, bimacnaa waxay ahayd nebiga sal lay wasalam waa markuu u soo socday xajka marka magaalada madiina ayuu duhurka ku soo tukaday markuu duhurka tukaday buu soo dhaqaajiyey casarkiibaa wuxuu ku qabtay dulxulayfa dulxulayfa waa meeshan hadda la yidhaahdo eh, abyaar cali bay caan ku tahay waa meesha laga xarmado marka madiina laga soo baxo toban kilomitr meelahaasay u jirtaa magaalada meeshaasuu casarku ku qabtay casarkiioo gaaban buu halkaa ku tukaday sooma marka duurkiina waa dhammaystiray casarkii ku xigayna waa gaabiyey marka maalinka dhexdiisa marba haddaad safar guda gasho gaabinta iyo ruqsada waa kuu bannaa yani fududaynta waad bilaaban kartaa marba haddaad safarta bilowda macnaha wacan shucbata radi allahu tacala canhu can yaxya bni yaziidin alhunaa'i wa can shucbata raximah llahu tacala can yaxya bni yaziidin alhunaa'i qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey anasan anas baan weydiiyey can qasri salaati salaada gaabinteeda faqaala wuxuu idhi wuxuu ahaa rasul lah sl lay rasuulku idaa goortii kharaja uu baxo masiirata alaaati amyaalin saddex mayl socodkood saddex mayl meel loo socdo marka uu u baxo aw ama alaaata faraasikha ama saddex farsakh masiiradood iyo socodkood markuu u baxo wuxuu ahaan jiray sallaa mid tukada rakcatayn laba ragcadood shucbatu shucba ayaa ashaaku ninka shakisan ah xadiis oo shaki maaha alaaata amyaal saddex mayl miyaa aw alaaata faraasikha mise waa saddex farsakh soo shaki maaha yaa shakisan shucbatu shaaku ninka sanadka ku jira shucbo la yidhaahdo ayaa shakigu ka dhacay oo wuxuu shakiyey ma saddex maylba mise waa saddex farsakh farqi u udhexeeya rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa muslim wa abu daawuud muxuu kutusaya marka saddex mayl ama saddex farsakh ma aha meel habeen maalin dhan loo socdo oo habeenkii uun la taga maaha suu hadda u daliishanaya saddexda mayl waxay yidhaahdaan maylka qaar waxay yidhaahdaan waa kun iyo lix qaarna waxay waa kun iyo siddeed boqoloo konton bay qaarna ku sheegaan maqaayiista casriga marka loo bedelo marka hore ka hore kan hore haddaan qabanno oo la yidhaahdo waa kun iyo lix boqol halkii mayl saddexdii mayl meeqay noqonaya taqriiban waa wax uun shan baan u malanaya shan shan kun meelaha shan kun iyo waxba adiga shan kilomitir waay yaa maaha halkii mayl kun iyo lix boqoloo mitir markaan dhahno bimacnaa waa hal kilomitir iyo nis waay leanna waxa weeyaan eh, muxuu ahaayey kilomitirkii waa waa kun mitir waay soo ma waa kun mitir marka kun iyo lix boqol oo mitir taqriiban waa kilomitir iyo nus markii saddex lagu dhufto waxay tegayaan shan boqol waxaan ulehay shan kun oo taqriiban adiga shan kun oo mitir bay ku dhowdahay ama an kilomitir dheh haddaad rabto an kilomitr meelahaas mayl saddexdii waa ayb amaa farsakhu wuu ka badan yahay halkii farsakh baa wuxuu yahay taqriiban an km an kilomitr iyo badh waa halkii farsakh leanna farsakhii waa saddex mayl waay soo ma farsakh meeqay noqonay marka taqriiban waxay noqoni toddobiyo toban iyo badh ilaa siddeed iyo toban bay noqoni ama si kale haddaad u tidhaahdo ama siddeed iyo toban kilomitir ama siddeed iyo toban kunomitir meelahaas waay waa faraasikh haddii la qaar way ka kordhinayaan qaarka badiyey waxay ka dhigayaan ilaa labaatan iyo labo kilomitir saddexda farsakh kuwa badiyey kuwa yareeyeyna waxay ka dhigayaan ilaa kilomitr bay ka dhigayaan saddexda farsak baan ka hadlaya macnaha marka saddex farsak haddaad tidhaahdana waa taa dambe saddex mayl hadaa tidhaahdana waa taa hore farqi weyn baana u dhaxeeya saddex farsak iyo saddex mayl soo ma farqiga udhexeeya muxuu yahay taqriiban toban kilomitr ka badan baa udhexeeya saas maana ayb marka xadiidkani wuxuu u deliishanayaa hadda meesha u keenay nebigu sal lla lay markuu baxo meel loo soco meel jirta shan kilomitir hadduu u baxo wuu gaabin jiray oo shan kilomitir intee loo socdaa ama ma ahee siddeed iyo meel jirta hadduu u baxo waa gaabin jiray siddeed iyo toban loo socdaa yaa saacad saacadii barh loo socdaa maranaya ruux ibniaadamkee lugayna caadi marka meesha haduu u baxo waa gaabin jira bimacnaa maalinka dhexdiisuu gaabinaya waa xadiiskani waa halka xadiiee ku asaxay waxa la yidhaahdo masaafat lqasri wax xadii kaloo ku asaxay ma jiro masaafat lqasri waa inoo soo socdaa baabku insha baabu man dakhala ciddii gashay baladan baled gashay oo fa nawaa niyooday aliqaamata nagaadi fiihi beledka lagu nagaado arbacan afar maalmood yaqsuru wuu gaabinayaa magaalaad timid socotaad ahayd nairobi oo kalaa timid markaad beledka timid baa waxaad niyootay afar beri inaad joogayso iyo wixii ka badan ayib waad gaabin afar beli waad gaabin taasuu ka hadlaya afar beri intaad magaalada joogto socodkaagiina ma dhammaan ah, maya afar beli inaad joogaysaad niyootay afartaa beri waad gaabin kartaa laakiin wixii ka dambeeya waa inoo soo socda can abi hurayrata radi allahu tacala canhu annahu isagu sallaa wuxuu tukaday maca nabi nebiga la jirankiisa sal lay wasalam ilaa makkata maka xaggeeda filmasiiri socod dhexdii walmuqaami nagaadi bimakkata maka lagu nagaaday ayuu nebiga la tukaday ilaa an rajacuu ilaa ay soo noqdeen rakcatayni rakcatayni oo labalaba ragcadood la tukaday manaa labalaba ragcadood buu la tukaday nebiga ayuu la tukaday maka ayagoo usii socda intay jidka kusii jireen iyo maka markay tageenba laba laba ragcadood buu nebigu tukanayay ilaa intay soo noqonayeen xataa markuu magaalada maka joogo oo uusan socota ku jirin socod ku jirin waa gaabinayay wa halkaasaa laga daliishanaya rawxa wariya abu daawuudin tayaalisi baa wariyay fi musnadii buu ku wariyey kadalika abu yacla baa soo saaray fi lmusnad baraani fi lwsat alimaam alhayami wuxuu leeyahay rijaalu abu yacla rijaal saxiix xadiiku waa xadii eh, mxuu ahaay eh, eh, dacfi baa ku jira laakiin wuxuu ku xoogaysanaya xadiista kale saas daraaddeed waa sugayn wacan yaxya bni abi isxaaqin can anasin qaala wuxuu ihi kharajnaa waan baxnay maca nebi nebiga la jirankii sal lay waslam min almadiinati madiinaan ka baxnay ilaa makkatana makana waa u baxnay fa sallaa nebigu wuxuu tukan jiray wuxuu tukanayay rakcatayni rakcatayni labalaba ragcadood buu tukanayay xataa rajacnaa ilaa aan soo noqonnay ila almadiinati madiine ku soo noqonnay qultu waxaan idhi aqamtum biha miyaad nagaateen maka aqamtum ma nagaateen bihaa maka shay-an shay ma ku waqti ah miyaad ku nagaateen maka qaala wuxuu yidhi aqamnaa waan nagaanay bihaa maka waxaan ku nagaanay cashran toban toban baan muttafaqun calayhi walimuslim muslim waxaa u sugnaaday kharajnaa waan baxnay min almadiinati madiinaan ka baxnay ila alxaji baan u baxnay uma kadibna dakara wuxuu sheegay milahu xadiidka mid la tani waxa weeye waa xajkii nebiga xajat lwadac wa sal xajatulwadaac makuu madiinuu ka baxay intuu jidka ku sii jiray wuu gaabinayay magaalada makuu joogay intuu magaalada joogayna wuu gaabinayay su'aashu waxay tahay marka magaalada maka intee buu joogay toban beri buu joogay tobanka beri fahamo xadiidkan dambaa inoo caddayn doona ee tobanka beri magaalada ma wada joogina waxaa laysku xisaabinayaa afar beriyoo intaan xajka loo dhaqaaqin uu magaalada joogay iyo lixdii beri ee acmaasha xajka uu ku dhex jiray oo mina iyo carafa iyo musdalife iyo meelaha intuu joogay oo dhan tobanka beri bay ka mid tahay maka wuu joogay waxaa laga wadaa maka iyo wixii hagagaarkeeda manaasigta xajka buu ku jiray tobankaa bal yani maka ayuu dhex joogay muusan ka bixin qaala axmedu axmed wuxuu yidhi axmed ibnu xambal wajhu xadiii anas xadiidkan anas wejigiisu waxa weeye iyo macnihiisu annahu xasaba wuxuu xisaabay maqaama nebiy nebiga nagaadigiisa bimakata maka uu ku nagaaday wa minan iyo mina uu ku nagaaday wailaa haddaan sidaa la dhihin falaa wajha lahu weji kale ma leh hayru haadaa oon sidaa ahayn xadiidku weji kale ma yeelanayo wejiga saxdae uu macnihiisu ku asixi karo waxa weeye in laysku daro intuu mina joogay iyo intuu joogay ma ka joogay saasuu sax ku noqonaya waxtaja wuxuuna xujaystoo deliishaday imaamu axmed bixadiii jaabirin jaabir xadiikiisuu jeliishada oo kee ah ana nabiya sal اllah alayh ali wasalam nabigu qadima wuxuu soo galay makata maka wuxuu soo galay sabiixata raabicatin maalinta afraad subaxdeedii maalinta oo bishay ah oo dilxija ah bisha arafa ama dilxija maalinteedii afraad subaxnimadeedii buu soo galay ayb sabiixata raabicatin oo min dilxija ka mid fa aqaama markaasuu wuxuu nagaaday bihaa maka wuxuu ku nagaaday alraabica maalinta afraad ee uu subaxdeeda yimid waalkhaamisa maalinta shanaad wsaadisa maalinta lixaad wsaabica maalinta toddobaad sooma ayb toddoba beri buu joogay wasallaa wuxuu tukaday asubxa salaaddii subax fi lyowmi aamini maalinta sideedaad salaadeedii subax buu tukaday xaggee buu ku tukaday maku ku tukaday meeshuu deganaa buu ku tukaday ma bixin ayb uma kadib buu kharaja baxay ilaa minan minuu wa kharaja wuu baxay min makkata maka ayuu ka baxay mutawajihan isagoo u jihaystay ila almadiinati madiine u jihaystay bacda ayaami tashriiq maalmihii hilbawarashada saddexda beri ee ka dambeeya maalinta ciidda ah saddexdaa beri markuu dhammaystay kadib ayuu maka ka ambabaxay ayaamu tashriiqa waa maalinta kow tobnaadka labiyo tobnaadka iyo iyo saddex tobnaadka maalintii afar iyo ay bishu ahayd nebigu waa ambabaxay sal lay slam xisaabi marka adiga maalinta afraad hadduu soo galay imise beri wa ee afar iyo tobnaadna uu baxay eh waa toban casho marka magaalada intuu joogay intuu mino joogay carafo intuu joogay musdelife intuu joogay kulli baa la isku daray kulli wuxuu muddadu meeshaa joogay waxay ahayd toban beri saasay noqonaysaa laakiin haddaan lagu darin maalmaha uu mino iyo joogay inta uu magaalada joogay afar beri bay ahayd saas daraaddeed imaam axmed wuxuu leeyahay yacni hadalkan anas xadiidkiisu wuxuu ku asaxayaa wejigiisu waa un sidaa in la yidhaahdo oo maalmahaasoo dhan laysku dara macnaha sidaas weyaan xadiidku waa xadiis saxiixa wamacnaa dalika arinka macnihiisuna kulluhu dhammaantii fi saxiixayni buu ku sugan yahay wa hayrihimaa labada saxiix buhaariyo muslim iyo hayrkood buu ku sugan yahay macnaha xadiista macaanidaa tilmaamaysa ayb macnuhu muxuu yahay marka wuxuu wataa eh, ahay sheekhu wuxuu wataa nebigu sal lay horta isagu siduu wato afartii beri oo magaalada joogay unbuu niyaystay inuu magaalo joogayo markuu mina u amba baxay waa musaafir mina markuu joogo waa musaafir oo musdelife markuu joogo waa musaafir oo carafo waa musaafir laakiin isagoon soconin oo fadhiya oo magaalo jooga waa uun afartii beri ee ka horraysay xajka afartaa beri magaaluu joogay socodna ma ahayn safarna ma ahayn safartii guud mooyaane laakiin magaalada ma kuu fadhiyaa ayb wuxuu niyooday buu leeyahay inuu afartaa beri joogayo see lagu garanayaa inuu niyeystay le'anna ruux xaj u yimid oo xajkii sugaya magaaladana yimid afartaa beri inuu joogayo waa ku qasban yahay ilan camalkiibuu sugaya sama xajkiibuu sugayahay halkaa waxaa laga garanaya inuu ku talagashan yahay joogitaanka marka halkaa waxay ka qaateen marka oo fuqahadu kala baxeen haddaad magaalo timaado afar berina aad ogtahay inaad joogayso ku talagashan tahay afartaa beri waa laguu ogol yahay inaad salaadihii gaabiso iqtidaa'an binabiy sal l sl nebigaan ku dayanayna afar beri wixii ka siyaadsan salaaddii waa dhammaystiri afar beri wixii ka siyaasan haddaad sii joogto waa dhammaystiri waase goorma haddaad og tahay inaad muddo joogayso wakhtigaad joogayso hadii aad og tahay waayo waxaa ka baxsan haddii aad mutaraddi tahay oo aadan garayninba wakhtigaad baxayso waxay ku xidhan tahay dantaadu inay kuu dhammaato talo ma berri baad bixi saadan baad bixi ma baad bixi ma garanays kuma cadda taa iyadaa waxay leeyihiin xadiista soo socotay deliishanayaanoo waxay leeyihiin ilaa labaatan beri sagaal iyo toban beri baa markaa laguu ogolya inaad gaabiso adoo magaalada jooga waa marka ayna ku cadayn xilligaad baxayso laakiin xilligaad baxaysa hadduu kuu cadyahay afar beri baa laguu ogolyahay afar beri wixii ka siyaadsan waa dhammaystiri waxay deliishanayaan markan xadiiskan iyo joogitaankii nebigu sal ly slam uu maka joogay intuu maalmuhu xajka sugaya afartaa beri bay daliishanayaan macnaha ayb baabu man aqaama ciddii nagaatay buu baabu yahay liqadaa'i xaajatin xaajo gudashadeeda ruuxii u nagaaday oo walam yujmic aanan go'aansanin iqaamatan nagaadi inuu magaalada degana oo uu joogana aan go'aansanin tani waxa weeye waxaad u joogtaa magaalada xaajo dambaad u joogtaa dantii baad leedahay taloma berri bay kuu dhammaan masaadan bay kuu dhammaan ayadaa umbaad ku xidhantah welina maadan go'aansanin inaad magaalada joogto inaad iqaamo iyo deegaan ka dhigato ama wakhti aad joogto kuuma go'na niyadaasi weli maadan qaadanin laakiin xaajaad u joogtaa xaajadaasi markay kuu dhammaataba inaad ambabaxdaad rabtaa xaajadaaduna ma cadda wakhti ay kuu dhammaanayso maxaa la samayn waay waa suuradii labaad waay soo ma tii hore waxay ahayd intaad joogayso waad garanaysaa waadna go'aansatay inaad muddo joogayso afar beri baa lagu ogolaya inaad gaabiso haddii ayna wakhtiba aanan go'aansaninba inaan joogo laakiin xaaje u joogana waata taasina can jaabirin radi allahu tacala canhu wuxuu uhi aqaama nabiyu nebigu waa nagaaday sal ley waslam bitabuuka tabuuk wuxuu ku nagaaday cishriina yowman labaatan beri yaqsuru xaaluu gaabinayo asalaata salaada uu gaabinayo rawaxa wariyey axmed wa abu daawuud xadiiku waa xadiid saxiixa waxaa saxiixiya ibnu xibbaan ibnu xasmi imaamu nawowi sheekh albaani way saxiixinayaan waana xadiidka loo deliishado labaatan beri baayaa lagu ogol yahay haddaad xaaje iyo dan uun u joogto labaatankaa beri baad gaabin kartaa wakadalika aadna jamcin kartaa oo isu geyn kartaa labaatan beri hadday kula dhaafto xaajadaadii aad magaalada u joogtay labaatan beri wixii ka badan waa dhammaystiri muqiim baa tahay markaa sidaa in loo kala qaado waa madhabuljumhuur oo loo kala qaado ruux go'aansada joogitaan afar beri ka badan iyo ruux xaaje uun ku xidhan tahayoo weli aan go'aan qaadanin sidaa in loo kala qaado midna labaatan beri la siiyo midna afar beri la siiyo waa madhabuljumhuur wa madhabculimada badankood baa qaba muxaqiqiin badanna way rajaxayaan oo ragga maalan rajaxaya ka mid a ah sheekh albani caleyh raxmatullah iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo hayrkood baa rajaxaya wacan imraan ibni xusaynin qaale wuxuu ihi ghazawtu waan duulay maca nabi nabiga la jirankiisa sal lay slam ayaan duulay wa shahidtu waan xaadiray macahu la jirankiisa alfatxa furashadii maka fa aqaama wuu nagaaday bimakata maka wuxuu ku nagaaday amaaniya cashrata layla habeen buu maka joogay laa yusallii xaaluusan tukanayni ilaa rakcatayni laba ragcadood mooye yaquulu wuxuu leeyahay nebigu sal lay slam yaa ahla albaldati magaaladan dadkeedow salluu tukada arbacan afar fa innaa annagu safrun socotaanu nahay waxaa wariya xadiidka abu daawuud baa wariyey mardhow baynu soo marnay soo ma garanaysaan ah. baabu iqtidaa'i almuqiimi bilmusaafiri baan ku soo soo sheegnay xadiidka sanadkiisu inuu daciif yahay muxuu ahaayey sidoo kale waxaan soo sheegnay lafdiga amaaniya cashrata leyla inuu shaad yahay sida raajixana waa kan ibnu cabaas xadiidkan ku xiga oo sagaaliyo toban habeen inuu joogay ah ayib culimada qaarkood way iswaafajinayaan sidaa waxaa rajaxaya bayhaqi sheekh albaanina waa ku raacaya in riwaayada sagaal iyo ay sax tahay riwaayada sideed iyo tobanka ah waa shaaduu leeya waa daciif riwaayada toddobiyo tobankuna waa daciif riwaayada shan iyo tobankuna kaba sii daran culimmada qaar ka mida ah way iswaafajinayaan saddexda riwaayo oo sagaal iyo tobanka iyo sideed iyo tobanka iyo toddobiyo tobanka way iswaafajinayaan waxay isku waafajinayaan ninka wariyey sagaal iyo tobanka yidhi wuxuu ku daray maalinkuu soo galay iyo maalinkuu baxay ninka siddeed iyo tobanka yidhina maalinkuu soo galay iyo maalinkuu baxay mid buu ka reebay saasay ku noqotay siddeed iyo toban ninka toddobiyo toban tiriyeyna maalinkuu baxay iyo maalinkuu soo galay buu ka reebay saasuu toddobiyo toban ku tiriyay tawfiiqa iyo iswaafajintaasi waa madhab bacdulculamaa ay marayaan qaarna tarjiix bay marayaanoo waxay leeyihiin riwaayada xooga badan waa riwaayada saxiixaynka ku taalo tiscata cashrata layla ama yowman taas way macna waa midan tisca ibn cabdillahi bni cabbaasee dambe soo socota wey xadiidkani yacnii waa waxa iyo kii horuu la mid yahayoo siddeed iyo toban inuu joogay meesha la yidhaahdo maka wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi lamma fataxa nabiyu nebigu markuu furtay sal lay wasalam makata maka markuu furtay aqaama wuu nagaaday fiiha dhexdeeda yusallii xaaluu tukanaya rakcatayni laba ragcadood qaala wuxuu hi fanaxnu anagu yaadhaha ibn cabaas waay fanaxnu anagu idaa saafarnaa haddaannu safarno oo fa aqamnaa aan nagaanno qasarnaa waannu gaabin wain zidna haddaan ka siyaadinnana atmamnaa waannu dhammaystiri ijtihaadkiisa way taa iyada oo wuxuu ka qaadanayaa ficilka nebiga sal lay slm rawa waxaa wariye axmed waa wariyey walbukhaariyu wabnu maajah warawa waxaa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey abu daawuud abu daawuud baa wariyey walaakinahu qaala wuxuuse yidhi sabca cashrata wa qaala wuxuu yidhi abu daawuud qaala cabaad ibnu mansuur wuxuu yidhi can cikrimata xaaluu ka wariyay can ibni cabaas aqaama wuxuu nagaaday aa abu daawuud aaatana wuu wariyey acaharatana wuu wariyey waxaana ka muuqda hadalkiisa inuu rajaxayo tica casharatana rajaxayo waana midda saxiixaynka ku taalla way ee xadiidka cabdillahi bin cabaas ee muxuuna yani bukhaari iyo khayrkii ku yimi ayib buhaari baan dhihi laha saxiixaynka mah bukhaari saxiixaynka maaha muslim ma warinin marka waxaa loo deliishanayaa horta kii hore ee ee muxuu ahaay anas toban beri buu maka joogay iyo kan iskama hor imaanayaan maxayna isaga hor imaanayn kaa hore muxuu ku saabsanaa waa goorma waa xajatulwadaac kanina waa fatxu maka labay kala ahayd markuu nabigu maka furanayayna sagaal iyo toban beri buu joogay sal lay slam markuu xajkay u yimid xajatulwadaacna tobanberi buu joogay marka hal hal safar ma ahayn hal arrinna kuma saabsana iskama hor imaanayaan marka ayb wa can umamata bnu sharaaxiil qaala wuxuu yidhi kharajtu waan baxay ila bni cumar ibni cumar xaggiisaan u baxay faqultu markaasa waxaan ku yidhi maa salaatulmusaafiri musaafirka salaadiisu maxay tahay qaala wuxuu yidhi ragcatayni ragcatayni waa laba laba ragcadood ilaa salaata almaqhribi salaada maqhrib mooye oo alaaan iyadu saddex waay alaaan saddexaa layta qultu waxaan idhi ara'ayta bal ka warran in kunnaa haddaannu ahaanno bidilmajaaz meesta dilmajaaz la yidhaha ayib qaala ibnu cumar wuxuu yidhi wamaa dulmajaaz oo dulmajaaz maxay ahayd balii sheeg maba fahansaniye qultu waxaan idhi buu idhi makaanun waa meel oo najtamicu aan ku kulanno fiihi dhexdiisa oo wa nabiicu aannu ku iibinno fiihi dhexdiisa oo wanamkuhu aan ku nagaano cishriina leylatan labaatan habeen aw amase hamsa cashrata leyla ama shan iyo toban habeen yacni suuq wey suuq dulmajaaz iyo suuq cukaad iyo waa suuqyo caan ahaan jiray oo xiliyada qaarkood inta badaaicda laysu keeno meeshaa la wada geeyo yacni loo showbintagay ahaan jireen oo laga soo dukaamaysto oo badeecada lagu kala iibsado xoolaha la keeno yay ahaan jireen marka suuqaa marka looga kala yimaado magaalooyinka labaatan beri shan iyo toban beri baa la joogi jiray meesha ayb marka wuxuuhi waa suuq noocaasooon isugu tagno wax ku kala gadanno muddadaa aan joogna marka maxaan samaynaynaa wa fa qaala ibnu cumar wuxuu yidhi ayuha arajulu niyahow kuntu waxaan ahaa buuhi biadrabiijaan adrabiijaan baan joogay buuhi laa adrii ma ogi buu leeyahay umaama dhahay taabiciga xadiis ka warinaya wuxuu leeyahay laa adrii ma garanaya qaala inuu yidhi arbacata ashhurin aw shahrayn mise laba bilood inuu yidhi waxaana kala garanaynin buu idhi ma laba bilood baan adarabijaan joogay buu idhi afar bilood baan adarabijaan joogay buu idhi ibnu cumar kala huba ma laba mise afar laakiin wuxuu niyo adarabijaan baan joogi jiray buui yaan joogay fa waxaan arkay buu saxaabadii dadkii aan wada soconnay yusalluunahaa ayagoo tukanaya rakcatayni rakcatayni labalaba ragcadood intaan adarabijaan joognay oo ugu yaraan laba bilood ah sooma dadkii meesha joogay iyagoon safar ahayn oon socoto ahayn labalaba ragcadood bay tukanayeen adigana waxaad ka hadlaysaa buu idhi muxuu ahaayey eh, labaatan beri iyo shan iyo oo meella joogaad ka hadlaysaa annagana laba bilood afar bilood intaan meel joognaanu gaabin jirnay buu leey adarbijan waa yani beledkan hadda waddankan hadda macruufka waa waa wadammadii muslimiintu ay ay qabsadeenoo duulaan ku tageen ra waxaa wariyay xadiikaasi axmedu axmed baa wariyey fii kadalika cabdirazaaq iyo bayhaqi baa soo sanadkiisa waxaa saxiixiyo ibnu xajar fi diraaya waxaa taxsiinaya asheekh shucayb alarnaawuud wuu sugan yahay aarkan xadiika hore waxaa daliishanaya labada xadiii hore waxaa deliishanaya jumhuurta oo qaba haddaad beled timaaddo xaajadaada unaad ku xidhan tahay aadan go'aansanin inaad joogto waxaa lagu ogol yahay labaatan beri sagaaliyo toban beri ugu badnaan labaatan beri waa inta la hayo nebigoo meel joogoo gaabinaya sidaa waa madhabka jumhuurta xadiidkan hadda ibnu cumar iyo aarkiisana waxaa deliishanaya xanafiyada abu xaniifa iyo asxaabtiisa oo waxay qabaan muddo ma lehee inta aad musaafirtoo socoto tahoo beledkaagii iyo dadkaagii aad ka maqan tahay waad gaabin kartaa maxaa yeelay eh, nebigu sal ly waslam waxay leeyihiin sax afar beri buu joogay laakiin xageed ka keenteen afar beri ka badan hadduu joogi lahaa inuusan gaabiyeen labaatan beri buu meel joogay sax waa gaabinayay laakiin xaggeed ka keenteen labaatan beri ka badan haduu sii joogi lahaa ma gaabiyeen xaggeed ka keenteen nabigu sal lay slam sax mudduu dantiisa u joogay waa gaabinayay laakiin hadduu muddo ka dheerna joogi lahaa inuu gaabin lahaa inuusan gaabeeyeen daliiluma haysaan shaaricuna nusuusta qur'aanka iyo sunnada gaabinta waxay ku xidheen safar ruux socoto ahaa oo meel ku yara nastay oo dani kaga xidhantay weli waa musaafir reerkiisiina ma joogo beledkiisiina ma joogo waa socoto marka inta aad socoto tahay waad gaabin kartaa bay leeyihi ilaahu maad cimrigaaga musaafir noqotid ama noloshaadaba musafar u bato inta aad musaafirtahay waad gaabin kartaa ra'yigaasi waa ra'yiga xanafiyada waana madhabu طaa'ifa min ahli اlcilmi mucaasiriinta waxaa rajaxaya sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah oo wuxuu fatwooday xataa ardada dalabatulcilmigaah ee u jooga wadamada aan wadankoodii ahayn sida sacuudigao kale tacliinta u jooga afar sanoo ardaygu wadanka joogaya marmar fasax u aada mooye waa musaafir buu waa gaabin karaa sanad kaamilu meesha joogaa daraasuu dhiganayaa waa musaafir buu madhabkaa marka inaynan xad lahayn ee ay ku xidhan tahay intaad musaafir tahay waa madhabka xanafiyada xagga ixtiyaadka iyo taxadarku wuxuu waxaa ku jira taxadarku wuxuu ku jiraa madhabka jumhuurta xagga daliil ahaan marka la fiiriyana waxaa ku nasiib badan madhabka xanafiyada oo marba haddaad musaafir tahay inaad gaabin karaysaa taasaa xagga daliil ahaan ku nasiib badan laakiin xagga ixtiyaadka iyo taxadarku madhabka jumhuurtu ku jira masaladaasi marka saas qaxootiga miya hayaa <laughs> qaxootiga insha allahu tacaala baabkooda masaladooda waa ka hadli doonaa darsiga soo socda ayaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala baabu man ijtaaza ciddii gudubtay buu baab ama martay bibaladin baled martay oo fatasawaja guursaday fiihi beledka dhexdiisa aw amase lahu isaga ay u sugnaatay fiihi beledka dhexdiisa zawjatun xaas ay ugu sugnaatay falyutimmaha dhammaystiro ayb wa socotaad ahayd magaalaad soo martay magaaladii baabad islaan ka heshay oo aad iska guursatay ama ma mid baaba kuu sii joogtay nin reerkiisii u yimid baa tahay ee beledku waa beledkaagii baledku waa baledkaagi bimacnaa waxa weeyaan meesha reer kuu degan yahay musaafir ma tihid timaado saasuu ka wada can cumaan bni cafaanin radia allahu tacala annahu isagu sallaa wuxuu tukaday biminan mina wuxuu ku tukaday arbaca rakacaatin afar ragcadood fa ankara annaasu dadkiibaa inkiray calayhi korkiisa waa lagu diiday masaladaas sidaan cabdullahi bn mascuud ka soo sheegay fa qaala markaasaa wuxuu ihi ayuha nnaasu dadow innii anugu ta'ahaltu reer baan yeeshay bimakkata maka mundu qadimtu markaan soo galay laga bilaabo markaan magaalada imidba reer baan guursaday oo reer baan ku yeeshay wa innii aniguna samictu waxaan maqlay rasuulalahi sal lay slam oo yaquulu leh man ta'ahala ruuxii reeraysta reer yeesha fii beledin magaalo ama beled dhexdii falyusalli ha tukado salaata almuqiimi ruuxa negi salaadiisoo kale yacni haddaad baled timaadood ku guursato ruuxa aan magaalada degan oo kalead la mid tahay salaadiisoo kale tuko dhammaystir waa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waxaa kaloo soo saaro wariyay bayhaqi wuxuuna ku cileeyey xadiidka inuu munqatic yahay waa daciif cilooyin dhowru qabaa cilada koobaadi waxa weeyaan waa munqaica sanadkiisu waa kala go-anya waxaa jira sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo cikrima ibraahim oo daciifa waxaa saddexeeya nin kale waxaa ku jira la yidhahda cabdiraxmaan ibni abi dubaab oo aan la garanayninoo majhuul ah sidaas daraaddeed baa xaafid ibni xajar caleyh raxmatullah fi lfatxi wuxuu ku leeyahay hada alxadiidu laa yasix xadiidkani ma asaxayo liannahu munqatic wa fii ruwaatihi man laa yuxtaju bihi sanadkiisuna waa munqaic ruwaaddiisana rag ducafaa ku jira oon la xujaysanayn waa qolyaha aan sheegnay xadiidkani marka ma waxaa daliishaday yuusan sugnaanina culimada qabta magaalo haddaad timaadno reerna ku yeelata ama reer kuu joogay in aad muqiim tahay waana madhabu jamaahiiri ahlilcilmi culimmada badankood baa sidaa qaba waana sida raajixa leanna magaalada marba haddii reer kuu degan yahay waa degan tahay musaafir matiid sidaas man ilaa waxaa adkaanaysa in la kala saaraba mxuu ahay xageed musaafir ku tahay xageedse muqiim ku tahay haddaad xaasas badan leedahay magaalooyin badan baad deganta meeshii reer ku degan yahay waa deganta markaad timaado muqiim baad sidaasuu ka hadlayaa xadiisku walow daciifba ha ahaado laakiin macnihiisu waa macno mxuu ahaye ay qabaan jamaahiiru ahlicilmi wa ayib wax yar baan dib ugu noqonaynaa masaladii ahayd masaafatulqasriga masaafo intee la-eg markaad u safrayso baa lagu ogolyahay salaadda inaad gaabiso masaladaasi masaafatul qasriga wax xadiioo ku asaxay waa xadiidkaas anas ibnu malik ee ka dhigay alaaata amyaal ama alaaata faraasikh amyaalka iska badaa waa wax yar eh faraasikhoo ugu badan markaad qabato meequu noqona markaan soo sheegnay maqaayiista casriga marka loo rogo qolyaha badiyey waxay gaadhsiiyeen ilaa labiyo labaatan bay gaadhsiiyeen taqriiban halkaa xadiid baa masalada ku asaxay masaafatu lqasri xadiid kaloo sariixoo oo ku sugani ma jiro wixii axaadiisee kale ku soo aroortay waa wada daciif meel hibla intaa jirta markaad haddaad u socoto masaafo intaasoo kilomitir jirta waad gaabin kartaa wixii ka sokeeyana ma gaabin kartid taxdiidkaasi wax nasoo ku suganoo xadiidkan anas ahayn ma jiro xadiidkan anasna dood badan baa ka jirta ayib sida shaaficiyada iyo ay qabaan eh, muxuu ahaayey eh, maalik iyo shaafici iyo leyth iyo awsaaci iyo badan ay qabaan waxa waa madhab aljumhuure eh. masaafatulqasriga waxay u yaqaanaan taqriiban mayl bimacnaa taqriiban waxay u dhigantaa waa siddeetan ilaa toddobaatan inta u dhaxayso kilomitir waay masaafatul qasriga shaaficiyadu saas waay ilaa siddeetan kilomitir waay marka siddeetan kilomitir masaafatul qasrigaa ah walow daliilba yayna yeelaninoo daliilkeedu daciifba ha ahaadee haddana sidaasay qabaanoo meel intaa jirta haddaad u socoto musaafir baa meel ka sokaysa musaafir matid haddii marka daliil masalada ha lagu saleeyo la yidhaahdana xadiidka ugu dhow ee ku sugani waa labayo labaatan kilomitir iyo wixii ka badan haddaad aaddo haddii masalada la yidhahdo taxdiid kale ha la sameeyana daliil cad looma hayo sidaas daraaddeed baa masalada waxaa xoog badan in la yidhaahdo wallahu aclam in la fiiriyo uun wixii safar loo yaqaano wixii curfiga iyo caadada markaa safar loo yaqaano intay dooniba ha jirtee ruuxu xukumkii musaafirku qaadanaya wixii aan iyo caadada markaa loo aqoonin safarna xukumkii musaafirka ma qaadanayo marka takhtalif biikhtilaafi alsmina wakhtilaafi alaxwaal way kala gedisantaha wakhtilaafi almujtamacaat way kala bedelantaha marka mararka qaarkood hadda maalan waxaad arkaysaa hal magaalo dhexdeed yaa waxay isu jirtaa laba boqoloo kilomitir ka badan caasimadaha waaweyn soo ma marka markaad caasimadda dhankeeda ka shaqa tegayso dan kale u shaqa tegayso ma musaafir baa tahay masaafadii shaaficiyada waad gaadhay ogow siddeean kilomitr iska dhaafay boqoliyo konton laba baan socda aniga magaale halkii magaaleen deganaana waa ma sahay qaadanin ma diyaar garoobin khalaas sarwaalkaygiiyo waxaan ku baxay shaatigaaga ama qamiiskayga waan soo shaqatay galabtiina waan soo noqday ma musaafir baa ya musaafir ma hadda masaafadii waad gaadhay ogow marka masaafadani maadaama ayna daliil lahayn oo nas aynan cuskanayn ayadoo dhan in mas'alada laga saaro oo loo celiyo shaaricu safar buu sheegay safarna ma xadidin marba hadduusan shaaricu safarka xadidinna waxaa loo celiyaa curfiga marka curfigu wuxuu safar u yaqaano safar maxaa loo yaqaanaa safar waxaa loo yaqaanaa wixii loo sahay qaato oo loo diyaar garoobo oo yacni wax weeyaan kaasaa safar la yidhahdaa wixii sidaasoo kale a ah masaafadu haba gaabnaatee waa safar meelaha maalan gaadiidku uunasan jirin oo kale masaafo intaa ka yar baa la leeyahay waa safar sooma ruux lugeeyey maalan oo konton kilomitir socday laakiin habeen maalin dhan buu sii socday ma safray mise ma safrin ya waa safray ruuxaas konton kilomitir buuna socday ogow midka laba boqol oo kilomitir intuu ka shaqateeyey galabtii ka soo noqdayna musaafir maaha marka masaafada masalada in laga daayo yacni waxa weye kilomitiraad iyo masaafo mucayana laga daayo ee la yidhaahdo maxaa safar loo yaqaanaa wixii safar loo yaqaano musaafir baa tahay axkaamta musaafirkaad qaadanaya masaafadu intay dooniba ha ahaato wixii aan safar loo aqooninna musaafir ma tihid xukunkii musaafirkana ma qaadanaysa saasay ugu dhowdaa masaladu ayada lafteeda ishkaal kama marhn ishkaal kama marhn laakiin markii la rogrogo dhinac walba laga istaago taa wax dhaanta ma arkin ishkaal ba hala ahaatee masaladaasina sidaas weeye masaafatul qasrigaasi nusuusteeduba ay daciif tahay oo lafteedii aan laysku waafaqsanayn ba haddana waxay ku dhisaan fuqahadu masaa'il farabadan badan salaada gaabinteeda keliya maaha masaafatulqasriga waxaa ku xidhan masalada lacararka gabdhaha oo kale iyo yani qaarkood ay meesha soo geliyeenoo masaafatulqasri bay ku xidhantah markay ka hadlayaan maalan muxuu ahaayey soonka yaa isla soomaya yaan isla soomaynin shaaficiyada madaahibtooda waxaa ka intii masaafatu qasri isu jirtaay hal arag bay ku wada soomayaan masaafatulqasri intaan isu jirinna laba aragti bay ku kala soomayaan inay isla soomaan laazima ikhtilaafuulmadaalica marka laga tago madhab kale waay madaahibta ka ah fi dakhil madhab shaafici marka masaafatulqasriga waxaa ku dhisan masaa'il aad u farabadan ha ahaatee lafteedii baaban salaysnayn bal masaafatulqasriga saleeya bal masaa'il badan ha ku dhismeene lafteedii baan salaysnayn hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cla nabiyina mxamed wla alih wsaxbi wslm